للh رب العالمين وصلى الله وsلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وsلم وquuت الصلاة qبل البdء في hذا ha hna تنبيهاn أولاahma أنa طلب العلم يحتاaج إلى جد واجتهاad وxرص واجتهاد وحرص ومحاولة لاغتنام الأوقات فإن طلبه لا يحصل بالتواني والكسل والعجز فلا بد لكل طالب علم حريص أن يستفيد ويفيد أن يجتهد في طلبه ويصدق فيه ولا يمكن أن يحصل براحة الجسد أو بالرفاهية كما قال الإمام التابعي الجليل يحيى بن أبي كثير min shaksin ilaa shaksin fabacdu annaas yashulu calayhi an yaxfada alcilm wa bacduhu yashulu calayhi an yafham wa qala man yajtamicu lahu alamraan alfahmu waalxifdu wa kaana alculamaa'u yaxfaduuna alcilma walaa yactabiruuna aw laa yaqtasiruuna calaa mujaradi alfahmi أو لا يقتصرون على مجرد الفهم فكانوا يجتهدون في أن يجمعوا بين الفهم والحفظ وهذه هي أفضل الميزات فكانوا يحفظون الكتب سواء كانت كتب الحديث أو كتب الفقه أو كتب اللغة أو كتب الأصول أو كتب أصول أصول الحديث وما أشبه ذلك وكانوا يقولون العلم ما حواه الصدر وليس ما حواه القمطر فمن أراد أن يجتهد في ذلك فليستبشر بأنه إذا بدأ في ذلك فإن ملكته تتسع وحفظه يزداد على مر الأيام وقد قالوا إن الآنية كلما وضع فيها شيء فإنها تضيق ما عدا ذهن الإنسان أو قلب الإنسان فكلما وضع فيه شيء فإنه يتسع حتى يتسع لكل ما يريد أن يحفظه الإنسان فاجتهدوا في حفظ العلم ولا تقتصروا على مجرد الفهم وقد كنا في زمن الطلب ضيعنا وقتا وفرصا فكان الناس الذين ندرس على أيديهم ما كانوا يوجهوننا إلى حفظ العلم بل كانوا يقتصرون على دراسة الكتاب ومحاولة فهمه فحسب فضاعت علينا ملكة الحفظ وضاع علينا زمن الحفظ وأنتم اليوم في عنفوان الشباب كثير منكم وفي مقتبل عمره فاجتهدوا في حفظ العلم ولا تقتصروا على الفهم فقط وهذا الكتاب يجمع أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث موقوفة على الصحابة أو التابعين فلا أقل من أن نحفظ الأحاديث المرفوعة فيه فمن وجد عنده جدا واجتهادا وأراد أن يحفظ فليسجل اسمه عند المؤذن فإذا جاء درس غد مثلا نسمع له ما حفظه والحديث أو الحديثان أو الثلاثة إذا استمر في حفظها fainahu in shaa allahu calaa muruuri zaman yaxsulu calaa kanzin cadiimin min almaxfuudaati alxadiidiya alamru alaakhar man araada an yadrusa hada alkitaab falyuxaawil cala alxusuuli calaa nusha walaa yaأti almajlisa biduuni nuskha waqad qaala alimaamu الzuhri adullu fi khamsati ashyaa wadakara minha xuduura almajlisi bilaa nuskhatin faman araada an yadrusa aya kitaabin wa kaana saadiqan fi طalabihi lilcilmi falyuxasil nuskhatan yaqra'u fiiha wayutaalicu fiiha walaa ya'tii limujaradi الsamaaci faqad faman istaطaaca an yuxasila nushaة falyajtahid fi dalik waman laa yastatiicu an yuxasila nushaة faman cindahu jidaة wasacaة falyacud biha calى ikhwaanihi miman laa yastatiicu an yuxasila nusatan fain hada min aqwى abwaabi aلtacaawuni calى اlamri bاlmacruuf aw atacaawuni calى اlkhayr qaala alimaam yaxya ibnu yaxya allaythi almasmuudi can malik bni anasi can ibni shihaabi ana cumara bna cabdilcaziizi ahara الصalaata yowma fadakla calayhi curwaة bnu zubayr faأkhbarahu ana almugiiraةa bna shucbata ahara الصalaata yowma wa huwa bilkuufa fadakla calayhi abu mascuudi اlanصaariy faqaala maa hada ya mugiira alaysa qad calimta ana jibriila nazla fasallaa fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam uma sallaa fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam uma sallaa fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam uma sallaa fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam uma sallaa fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam faqaal bihaadaa umirta faqaala cumar bnu cabdilcaziis iclam maa tuxadisu yaa curwa awa ina jibriila huwa aladii aqaama lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama waqta asalaa qaala curwatu kadalika kaana bashiiru bnu abi mascuudin alansaariyu yuxadisu can abiih hada alxadiid huwa awalu xadiidin fii hada albaab wa huwa baabu wuquuti الصalaaة fii bacdi nusakh wuquutu الصalaaة wa fii bacdiha awqaatu الصalaaة wa wuquutu الصalaati jamcu waqtin wa huwa min jumuuci اlkahra wa awqaatu الصalaati ayضa jamcu waqtin wa huwa min jumuuci اlqila wa antum tacrifuuna fi الnaxwi alfarqa bayna jumuuci اlqilati wa jumuuci اlkahrati hada albaab yajmacu axaadiida mutacaliqa fi bacdi alawqaati lisalawaat wa awalu xadiidin fi hada albaab rawaahu alimaam yaxya bnu yaxya alleyfi can malik bn anas can ibni shihaab wa huwa muxamed ibnu muslim ibnu cubaydillaahi bni cabdillaahi ibni shihaab ibni cabdillaahi alqurashi aلzuhri abu bakrin tuwufiya caam mia hamsa cishriin wa huwa min ajali shuyuukhi alimaam malik ana cumara bn cabdilcaziiz wa huwa cumar bn cabdilcaziiz ibnu marwan alkhaliifa alumawi aladii caddahu alimaamu ashaafici min a'immati alcadli faqaal a'immatu alcadli khamsa abuu bakrin wa cumar wa cusmaan wa cali wa eesh cumar bn cabdilcaziz wa qaala sufyaan bnu saciid athawri alkhulafaau khamsa wadakara minhum cumar bn cabdilcaziiz أخر الصلاة يوما هذا عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما وهذه الصلاة التي أخرها قيل إنها كانت صلاة العصر فدخل عليه عروة بن الزبير وهذه الحادثة كانت قبل أن يلي الخلافة كان أميرا في المدينة قبل أن يلي الخلافة وكان في ذلك الزمان أمراء بني أمية كانت عندهم مشكلة في الأوقات فكانوا لا يتقيدون بأوقات الصلاة الشرعية فكانوا يؤخرون الصلاة كثيرا حتى إن بعضهم كان يخطب الجمعة ويؤخر الجمعة فإذا خرج الناس من الجمعة دخلوا في المغرب فكان عمر رحمه الله ورضي عنه أخر صلاة اقتداء بهؤلاء الأمراء من بني أمية فدخل عليه عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله المدني كان من خيرة التابعين من فقهاء المدينة فدخل عليه وأنكر عليه هذه الفعلة فقال له إن المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة ابن مسعود بن معتب الثقفي صحابي مشهور مات سنة خمسين وهو ثقفي وكان من أمراء الكوفة فكان المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود alansaari abu mascuud huwa cuqbah ibnu camrin albadri alansaari faqaala ma hada ya mugiira wakaana almugiira raximah llah ayda ahara fii salaati alcasri taakhiira ma faqaala ma hada ya mugiira alaysa qad calimta ana jibriila nazla fasallaa fasallaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam xataa dakara salaata jibriila binnabiyi sala allahu calayhi wasalama khamsa salawaatin walaakinahu fi hada alxadiid aladii rawaahu ibnu shihaab can curwata laysa fiihi bayaanu hadihi alawqaat walaysa fiihi ayda annahu salaa bihi maratayn xataa yubayina lahu alwaqta alawala lisalaati walwaqta alaakhira laha wa inamaa ajmala fi bayaani alawqaat walam yufasilha waqad qaala alimaam abu cumar ibn cabdilbar riwaayat bnu shihaabin hadihi fiiha shay min alاkhtisaar ثم ساق الحديث بطوله من طريق أبي بكر بن حزم أن عروة بن الزبير كان يحدث عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ أمير المدينة في زمن الحجاج والوليد بن عبد الملك وكان ذلك زمانا يؤخرون فيه الصلاة فحدث عروة عمر فقال حدثني أبو مسعود الأنصاري أو بشير بن أبي مسعود قال كلاهما قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين دلكت الشمس قال أيوب فقلت وما دلوكها قال حين زالت قال فقال يا محمد صل الظهر فصلى ثم جاءه حين كان ظل كل شيء مثله فقال يا محمد صل العصر وهذا فيه بيان بأوائل fasallaa uma ataahu xiina garabat ishamsu faqaala yaa muxamed salli almaqrib qaala fasallaa qaala uma ja'ahu xiina gaaba ashafaq ashafaqu alaxmar aladii biqaybuubatihi yadkhulu alcishaa faqaala yaa muxamed salli alcishaa qaala fasallaa uma ataahu xiina inshaqa alfajru faqaala yaa muxamed salli subxa fasallaa uma ataahu algada wa hada fiihi bayaan liawaakhiri اlawqaati ayضa wa salaatu jibriila bالnabiyi salى اllahu alayه wasalama marata haaniyata liyubayina lahu awaakhira alawqaat uma ataahu lqada xiina saara aw kana dilu kuli shayin milahu faqaala ya muxamed salli duhra wa hada fiihi bayaanu ana aakhira alwaqti liلduhri huwa idaa saara dilu kuli shayin milahu qaala fasallaa uma ataahu xiina saara aw kaana dilu kuli shayin milayhi faqaala ya muxamed sali lcasra wa haada fiihi ana aakhira alcasri idaa saara dillu kuli shayin milayhi wa haada cala alikhtiyaar wa ilaa falow sallaa bacda hada alwaqt qabla isfiraari ashamsi aw qabla guruubiha fainahu qad adraka asalaata qad adraka waqta alcasri walaakinahu faata calayhi shay-un min fadiilati اlwaqti uma ataahu xiina garabat ishamsu faqaala ya moxamed salli lmaqrib qaala fasallaa uma ataahu wa fii hada ana waqta almaqribi fi hada alxadiid huwa waqt waaxid fi kila alyowmeyn walaakina alculamaء qaaluu ina hada الtaxdiida kana fi maka fi awaa'ili fardi الصalawaat walakinahu fi اlmadinati arasuul sal ly slama kana yusalii axyaana qabla غaybuubati shafq وفhima min hada أna wqت الmغribi ymtad إlى غaybubaة الshafq الأحmر ثuma ataahu xiina dahaba saacaة min الleyl faqala ya mحamed sli الcشhاء faصlى ثuma ataahu xiina aضاء الfجr وأsfr faqala ya mحamed sli الصبxa faصlى w fي hada أna wqت الصلاaةi صلاaة الfجr aakhiru waqtiha huwa idaa asfara subxu wa adaa'a jiddan qabla طuluuci الshamsi wa hada ayضa fiihi bayaanu alwaqt alikhtiyaariyi lihadihi الصalaaة wailaa falow ahara wasallaa qabla طuluuci الshamsi fainahu qad adraka الصalaaة ثuma qaala maa bayna haadayni waqt yacni amsi walyowma idan awqaat الصalaaة fi hada اlxadiiث fiihi bayaanu liawaa'il alawqaat wa awaakhir alawqaat wa ana jibriila sallaa binnabiyi sala allahu calayhi wasalama maratayn wa awalu salaatin صلىa جibriilu slى الlه عlيه وsلم bالنabiyi slى الlه عليه وsلم kana صلاaة الظهri للeylaة اlatي furiضat fiiha الصلawaaت عlى النabiyi slى الlه عليه وsلم yquل bعض الناas kayfa khafya عlى cmر بن cabdالعaزيز whuو imam rashid أwqaat hadihi الصلawaaت أw أwqaat الcaصr faqaaluu inahu awala lam yuؤkhir taأkhiira kahiira walam yakruj fiihi can waqti اlkaraahiyati aw lam yuؤkhir xataa wasala ilaa waqti اlkaraahiyati wainamaa akhara shayئa ma wlam yakun hada taأkhiiru ayضa min caadatihi wainamaa ahara yowma lianna yowma yadul calى anahu ywm waaxid walam takun aw lam yakun taأkhiiru salaati min caadatihi radia allahu canhu waraximah wa kaana shaأnu bani umaya aw muluuk aw umara bani umaya fi dalika alwaqti taأkhiiru الصalawaat fakhafiya calى cumar raximah اllahu shayء min fadiilati waqti alcasri wa ayضa khafiya calayhi ana bayaana alwaqti kaana min jibriila calayhi الsalaam lilnabiy sala اllahu alayh wasalam xataa istafhamahu istafhama curwa wa qaala lahu awa ina jibriila huwa aladi aqama lirasuuli ilah sal slam waqti salaa istafhamu faqrab wa qaal kayfa yucqal ana jibriila huwa aladi yucallimu annabiy sal slam awqaat salawaat fadakara lahu curwa ana hada xadiidu haabit wa annahu kaana curwa kaana bashiir bnu abi mascuud yuxadisu can abiihi wa fi riwaayati asaabiqati qara'naaha fiiha ana bashiira wa abaahu abaa mascuud kaana min asaxaaba واkhtalafa ahlu اlcilmi fi dalika fajazma alimaamu الbukhaariyu walimaam muslim وabu xaatim wغayruhum min jamacati min almuxadisiin ana bashiir lam yudrik الnabiy salى اllahu عalيه wasalam anahu fayaquulu hunaa curwa kaana kadalika kadalika kaana bashiir bnu abi mascuudin alansaariyu yuxadisu can abiihi qaala curwatu walaqad xadaatnii caaishatu zawju nabiyi sala allahu alayh wasalam ana rasuula allahi sala allahu alay slam kaana yusalli alcasra waashamsu fii xujratiha qabla an tadhar curwa raximah llah yuriid an yubayina licumar bin cabdilcasiis ana caaishata aydan kaana tusallii alcasra fii awali waqtihi wa annahaa kaanat dakarat ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana yusalli alcasra waashamsu fi fii xujratiha yacni ana nabiya sala allahu alay slam kaana yusallii salaata alcasr wa shucaacu shamsi fii xujrati caaisha wa hadihi alxujra kaanat qasiirata jidda xataa dakara bacdu taabiciin annahu dakala hadihi alxujra wa huwa sagiiru farafaca yadahu wawasala ilaa saqfi alxujra wayadhar min hada ana hadihi algurfa kaanat qasiirata jidda wa annaha kaanat bimathaabati mitrayn aw shay min hada قصيرة جدا وأنها كانت بمثابة مترين أو شيء من هذا فإذا كانت الشمس مرتفعة فإن شعاعها سيكون في داخل الغرفة فتقول عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس يعني شعاع الشمس كان في حجرتها وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي qabla an tadhar yacni qabla an tacluwa wa dahara fusira bimacnayeyn almacna alawal qabla an tadhara yacni qabla an tacluwa ashamsu fowqa alxujra fainaha ida danat lilguruub faina shucaaca ashamsi sayakuunu fowqa algurfa yuqaalu ina dahara bimacnaa calaa wa min dalika qowluhu tabaaraka wa tacaala fama staacuu an yadharuuhu yacni fama staacuu an yacluu hada sadda sadda dari qarnayn wa qaaluu wamin dalika qowlu abi du'aybin ilhudaliyi la qowlu annaabiha aljacdi qaal wasalna asamaa'a majdunaa wajuduudunaa wa innaa lanarduu fawqa dalika madharaa yacni murtaqaa wa qiila alduhuuru huna bimacna alkhuruuj waalmaqsuud qabla an takhruja aw qabla an yakhruja shucaacu shamsi min algurfa faina alduhuura bimacna alkhuruuj waaridun ayda wa minhu qowlu abi du'aybin alhudaliyi wacayarani alwaashuuna anii uxibuhaa wa tilka shakaatun daahirun canka caaruhaa yaquul ina bacda annaas qad cayarahu caabahu bixubbi maxbuubatihi faqaaluu inahu yuxibu fulaana wahada cayb faqaal tilka shakaatun yacni tilka shakwaa khaarijun canka caaruha laysa fiiha cayr inahum cayaruunii bixubbihaa walaakin hada laysa bicayr wa hada albeyt yutamahalu bihi fii alistishhaad biman yucayiruka bishayin walaysa fii dalika caar walaysa fii dalika cayb fataquulu lahu wacayarani اlwaashuuna anii uxibuhaa wa tilka shakaat daahiru canka caaruha waqad tamathala bihi cabdullaahi bnu zubayr radia allahu canhu xiina cayarahu alxajaaj aw gayruhu min bani umaya wa qaaluu lahu yaa ibna dati niaaqayn wa daatu niaaqayn hiya asmaau bintu abi bakrin faqaal wacayarani lwaafuuna anii uxibuhaa wa tilka shakaatun daahirun canka caaruhaa laysa fii haada maa ucayaru bihi walaysa fii haada maa ucaabu bihi walaakinahu fi lxaqiiqati madxun walaysa daman famacnaa qabla an tadhara yacni qabla an tacluwa fowqa algurfa aw qabla an takhruja min dakhili اlgurfa wa kila lmacnayeyn mu'adaahumaa waaxid fainahaa ida kharaja shucaacuha min algurfati aw min alxujrati faqad calat fowqa algurfati aw alxujrati qaala yaxyaa raximah اllah xadaanii maliku can zayd bni aslama can caطaaءi bni yasaari annahu qaal jaءa rajulu ilى rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam fasa'alahu can waqti salaati الصubxi faqaal qaala fasakata canhu rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam xata ida kana min algadi sala الصubxa xiina طalaca alfajru ثuma sala الصubxa min algadi bacda an asfar ثuma qaal ayna الsaa'ilu can waqti الصalaaة qaala haa ana daa ya rasuula اllah qaala maa bayna haadayni waqtun hada alxadiid rawaahu alimaam malik can zayd bni aslam wa zayd bnu aslam mawla cumar bn اlkhadaab radia allahu canhu can caطaaءi bni yasaar wa huwa caطaaءi bnu yasaar abu muxamed alhilaali mawla maymuunata binti alxaariثin alhilaaliya zawji nabiyi salى اllahu alayh wasalam annahu qaal wacaطaaءun hada huwa taabiciyun waqad rafaca alxadiida ilى rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala alxaafid abu cumar bn cabdilbar laa khilaafa can maliki fi irsaali hada alxadiid kama rawaahu yaxya sawa hada abu cumar raximah اllah kana yajmacu bayna riwaayaati اlmuwaطa wayuqaarinu baynaha wayactabiru bacdaha bibacdi fayaquulu jamiicu الriwaayaat lihada alxadiid can alimaam malik kuluhaa mutafiqa calى irsaali hada alxadiid wa annahu arsalahu caطaa ibnu yasaar walaakin ruwiya hada alxadiidu mutasila min طariiqi sufyaan bni cuyaynata wa hada alxadiid aw hada alitisaal khaariji lmuqda'aat yacni ruwiya hada alxadiidu mutasila min طariiqi sufyaan bni cuyaynata khaarij almuwada'aat yaquul balaganii ana sufyaan bna cuyayna xadada bihada alxadiid can zayd bni aslam can caطaa'i bni yasaar can anas bni maliki can اnabiyi sala allahu alayh wasalam idan hada alxadiid arsalahu alimaam malik wawasalahu alimaamu almuxadis muxadisu makkata sufyaan ibnu cuyaynata alhilaaliy idan alxadiidu mutasil wain kaana mursala fi jamiici riwaayaati اlmuwaطa annahu qaal jaءa rajulu ilى rasuuli اllahi salى اlه slam fasalahu an waqti fasa'alahu can waqti salaati subxi fasakata canhu arasuulu sala اllahu alay slam ma ajaabahu bilqowl wma dakara lahu waqta الصalaati walaakinahu araada an yubayina lahu bificlihi waqad yakunu اlbayaanu biاlficli axyaana ahama waamkana min albayaani biاlqowl fasakata canhu rasuulu lah sal slm xata ida kana min algadi sala الصubxa xiina طalaca alfajru صلى الصبح في أول وقته بعد طلوع الفجر الثاني wakaadat ishamsu an takhruja an tadluca uma qaala ayna saa'il can waqti salaa ayna saa'il can waqti salaa qaala haa ana daa ya rasuula allah wa hadihi alcibaara fiiha xarfu tanbiih wahuwa haa wa ana alati hiya damiiru mutakalim wda alati hiya smu ishaaratin wa macnaahu ana arajulu alxaadiru yaa rasuula allah ana arajulu alxaadiru laysa algaa'ib qaala lahu maa bayna haadayni waqtun idan haadaa bayaanu liawqaati asalaati aw liwaqtay asalaati salaati alfajri wa waqtuha maa bayna طuluuci alfajri ila alisfiraar صلاة الفجر ووقتها ما بين طلوع الفجر إلى الإسفرار طيب الإسفرار هو آخر وقت الاختيار وإلا فإنه سيأتينا في الأحاديث أن من أدرك من الصلاة صلاة الصبح ركعة فقد أدرك الصلاة فتأخير الصلاة إلى الإسفار من باب وقت الاختيار وأن وقت الاختيار بين هذين الوقتين من الفجر من الطلوع إلى الإسفرار وأما بعد الإسفرار فإنه قد يدخل فيه وقت ليس باختيار ولا يخلو الإنسان الذي أخر عمدا عن إثم وإن أدرك الوقت وقد اختلف الفقهاء في أي الوقتين أفضل بالنسبة لصلاة الفجر فقال الفقهاء جميعا ما عدا الحنفية أفضل الوقت بالنسبة للفجر هو أول وقتها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب في أول وقتها وأن الخلفاء أيضا كانوا يواظبون على هذا الوقت فأفضل الأوقات أو أفضل أوقات الفجر هو أوله وقال الحنفية لا الإسفار بالفجر هو أفضل وأنتم ترون في بعض الأماكن في بعض البلاد التي يكثر فيها هؤلاء أنهم يصلون وقد كادت الشمس أن تخرج هذا مذهب الحنفية واستدلوا بحديث أصفروا بالفجر فكلما أصفرتم فهو أعظم للأجر هذا الحديث حديث ثابت استدلوا بهذا الحديث وقالوا هذا الحديث دليلنا في أن الإصفار هو أفضل من التغليس ولكن أهل العلم أجابوا عن الاستدلال بهذا الحديث وقالوا ليس هذا الإصفار الإصفار الذي تقصدونه وإنما المقصود به التبين للفجر وأن تبين الفجر وطلوعه هو الإصفار وقد ذكر الإمام أبو عمر تفسير الإمام أحمد بن حنبل فقال قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل ما معنى قوله أصفروا بالفجر فقال إذا بان الفجر فقد أصفر يعني إذا طلع الفجر فقد دخلنا في وقت الإصفرار قلت كان أبو نعيم يقول في حديث رافع بن خديج أصفروا بالفجر فكلما أسفرتم بها فهو أعظم للأجر فقال نعم كله سواء إنما هو إذا تبين الفجر فقد أسفر قال أبو بكر يقال في المرأة إذا كانت متنقبة فكشفت عن qad asfarat can wajhiha fainamaa huwa an yankashifa alfajru idan hada alistidlaal lam yusallam lilxanafiya wa ana macnaahu muwaafiqun lixadiidi taqliis wa afdalu waqti lilfajri huwa an tusallaa fii waqti taqliis wa fii hada alxadiid qaacidaة usuuliya wa hiya ana تأخير الجواب أو البيان عن وقت السؤال جائز ولكن تأخير البيان عن وقت الفعل غير جائز ووجه الاستدلال أن هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين له في وقت سؤاله فدل هذا الحديث على أن تأخير البيان عن وقت السؤال جائز لكنه عند الحاجة والفعل لا يجوز تأخيره عن وقت الفعل واستدلوا بهذا الحديث لأن في هذا الحديث تأخير البيان عن وقت السؤال قال أبو عمر في هذا الحديث من الفقه تأخير البيان عن وقت السؤال إلى وقت آخر يجب فيه فعل ذلك إذا كان لعلة جائز عند أكثر العلم عند أكثر أهل العلم وأما تأخير البيان عن وقت تكليف الفعل والعمل حتى ينقضي وقته فغير جائز عند الجميع وهذا باب طال فيه الكلام بين أهل النظر من أهل الفقه فمن أجاز تأخير البيان في هذا الباب احتج من جهة الأثر بهذا qaala alimaamu yaxya bnu yaxya xadaanii maaliku can yaxya bni saciidi can camrata binti cabdiraxmaani can caaishata zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam annaha qaalat in kaana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama layusalli asubxa fayansarifu annisaa'u mutalafifaatin bimuruutihinna maa yucrafna min algalas ما يعرفن من الغلس هذا الحديث رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري أبو سعيد المدني القاضي كان من مشاهير مشايخ الإمام مالك ومن قضاة المدينة رواه يحيى عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة المدنية وهي تلميذة لعائشة رضي الله عنها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله layusalli الصubxa fayansarifu الnisaءu mutalafifati bimuruuطihina hada الxadiiث fiihi riwaayة mutalafifaat bilfaa wa fii riwaayaة mutalaficaat wa riwaayatu mutalaficaat laysat liyaxyaa riwaayatu yaxyaa hiya mutalafifaatu bimuruudihina wa gayru yaxyaa rawaa mutalaficaatin bimuruudihina wa macnaahumaa waaxid yuqaalu talafaca arajulu bihawbihi ida ishtamala calayhi wa talafafa bihawbihi ida ishtamala calayhi فمعناهما واحد ولكن رواية يحيى متلفعات بمروطهن متلففات بمروطهن رواية يحيى بالفاءين والمروط جمع مرط وهي أكسية وأغضية من صوف أو من خز كان النساء yatalafacna biha fi dalika alcahdi ma yucrafna min algalas yani haؤulaaءi الnisaa laa yucrafna min ajli اlgalas wاlgalasu huwa dulmaةu aakhiri اleyl yuqaalu gabashu اlleyli wagalasu اlleyl walakina algabasha yustacmalu fi dulmati أwali اlleyli waaakhiri اlleyl وأma algalas fainahu yustacmalu fi الظulma fi aakhiri اlleyl whada min diqati luqa alcarabiya ma yucrafna min algalas idan hada alxadiidu daliilu calى ana الnabiya salى اlه alay slam kana yuصlii fi أwali waqti اlfajri wa fi hada alxadiidi ayضa anahu ma kana yuطilu salaata salaata alfajri jidda liannahu low kaana yuطilu jidda ma kaanuu yaquuluuna laa yucrafna min algalas wamacna hada anahu kana yakruju min aلsalaaة waqad baqiya min dulmati اlleyli shayء lidarajati ana الnaasa ma kanuu yacrifuuna الnisaءa min dulmati اlleyl aw min algalas wa fi hada anahu kana ma yuطilu الصalaaة salaaة alfajri waqad qaala alimaam abu cumar ibn cabdilbar inahu laysa fi qiraa'ati aw fi taطwiili الsalawaati xad mucayan bxayثu laa yuzaad walaa yunqas walakin hada yarjicu ilى nashaadi الmusaliin fain ra'w cindahum nashaaطa aطaaluu wain ra'w fiihim kasala qasaruu qala alimaamu yaxya bnu yaxya xadaanii maliku can zayd bni aslam can cطاء bni yasaari وcan busr bni saciidi وcan اlأcraji kulhm yuxadiثuhu can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اlه alay slam qaal man adraka rakcaة min الصubxi qabla an taطلca الshamsu faqad adraka الصubxa waman adraka rakcatan min alcasri qabla an taqruba shamsu faqad adraka alcasra hada alxadiid rawaahu alimaam malik can zayd bni aslam wqad sabqat tarjamatu can cdaa bni yasaari wqad sabqat tarjamatu ayضa wa can busrin yani zayd rawaa can اثnayn waan acraj ayضa rawaa hada xadiid can ثalaaثة wa bsr huwa bsr bnu sacيid almadani mawlى ibn الxadrami kana الإimaam malik yuثnي عalayhi kaثيirا وyufadilhu maata sanaةa miئة min الهiجرة وعن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني مات سنة مئة وسبعة عشرة وكان يجمع بين القرآن والحديث وكان يقال له صاحب قرآن وحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح yacni annahu idaa baqiya min tuluuci shamsi qadru rakcatin fasallaa rakcatan qabla an tatluca shamsu faqad adraka subxa wa macnaa faqad adraka subxa yacni annahu lam tafut calayhi salaatu lfajri walaa yufham min hada alxadiid annahu yakhtasiru calaa hadihi اrakca bal yudiifu ilayha rakcata ukraa wabihada qad adraka waqta alfajri wa hada biاnnisbati lilmacduur ka insaanin kaana naa'im aw kaana naasiyan wma ashbaha dalika min alacdaar fainahu low adraka rakcatan qabla an taطluca shamsu faqad adraka waqta alfajri wakadalika man adraka rakcatan min alcasri qabla an taqruba shamsu insaan kaana macduuran kaana naa'iman aw kaana naasiyan ناسيا أو أصحاب الأعذار امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بركعة أو قبل طلوع الشمس بركعة أو إنسان كان مغمى عليه فأفاق من إغمائه قبل طلوع الفجر بركعة أو قبل الغروب بركعة وما أشبه ذلك من أصحاب الأعذار فإن هؤلاء قد أدركوا هذه الصلاة وعليهم قضاء الصلاة التي تجمع إلى هذه الصلاة كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي فإن المرأة إذا طهرت قبل الفجر بساعة فإنه يجب عليها an tusaliya alfajra wاlcishaa lianna alcishaa yujmacu maca almaqrib wa kilahuma min salawaati اlleyl wakadalika idaa dahurat qabla alguruubi birakca fainahu yajibu calayha an tusaliya alcasra watudiifa ilayha duhra lianna duhra yudaafu ila alcasri wayujmacu macahu hada madhab imam shaafici wfuqahaa yakhtalifuuna fi hada walakin alraajixu fi madhab imam shaaficiyi huwa haakada نkتفي بhda الqدر hda وبالله توفيq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نأخذ درس المصطلح